si wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun saddex labaatanka barnaamijka falaqaynta waxa aad ku dhageysan doontaan saaxiibayaal howlgallo ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka ay ka wadaan deegaana ka ah gobolka mudug wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya halkaas oo sheegaya in ciidamadu ay kaabiga ku hayaan magaalada camaara waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan howlgallo ay wadaan ciidamada deegaanka iyo kulamo ay ku yeesheen deegaanka cali fool dheere ee hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey howlgallo saacadii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanada dhacajinka webiga ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobadaas ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa intuu hawada ku jiro waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan cabdiraxmaan cabdullah rooble kiisa ayaa farsameynaya mar kale iyo falaqaynta canada warka ayaad maqlaysaan qeybihii ugu horreeyay barnaamijkeena ayaana ka guda jirnaa markana ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay kaabiga ku hayaan magaalada camaara halkaas oo saacadaha soo aadan lagu wado in ay la wareegaan ciidamada oo ay gudaha u galaan eh, qodobkaas dib ayaan ugu noqonaynaa balse howlgallo ayay ka wadeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka maalmihii lasoo dhaafay deegaana ka mid ah degmooyinka waa gobolka shabeellaha dhexe amaba degmada mahaday deegaana hoostaga kuwaas oo dhacay jiinka webiga waxaana ay diyaaradaha dagaalka sidoo kale halkaasi ay duqeynayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa khasaare xoogan ayaa la sheegay in halkaasi lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanada dhaca jiinka webiga gaar ahaan dhul hood ah oo lagu magacaabo ciid ciidka jiimbilo waxaa la sheegay in ciidamada deegaanka ay eh, markaa abaabul xoogan ka wadaan deegaanada hoostaga degmada mahaday kuwaas oo markaa abaabulkaas oo ay ugu fool leeyihiin inay gudaha ugu galaan dhulkan hawdka ah si ay kooxda kaga saaraan haddaba mid kamid ah ciidamada deegaanka oo ku sugan eh, degmada waa deegaanka lagu magacaabo cali fool dheere halkaas oo ay kulamo uga socdeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka saacadihii lasoo dhaafay ayaan wax ka weydiiyey xaalka deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen iyo dhulkan hawdka ah oo ay ku jiraan xubnaha ka tirsan al-shabaab waa mahadsan tahay walaale deegaanada jinka webiga ee gobolada shabeellada dhexe iyo xaduudka hiiraan ayay howlgalladu ka socdaan howlgalladu hadda waxa ay ka soconayaan waa inta udhexaysa deegmada maaday iyo deegaanka la yidhahdo cali fool dheere ee gobolka shabeelada dhexe halkaas oo khawaarijtu ay kasoo tallaabeen webiga jiinkii jiinka kasoo tallaabeen oo dhinaca bari usoo gudbeen marka waxay ku jiraan dhul kayn ah oo lamagalaan ah oo hawd ah marka halkaasi waxaa ka socota saacadii lasoo dhaafay duqayn ayaa ka socotay ciidamada deegaankuna waa gelayaan iyo kuwa soomaaliya oo ay hogaaminayaan saraakiisha milatariga ee labadan gobol ciidamada deegaanka ee maxaawisleyda labada gobol oo isgarabsanayana waa ay joogaan haddana waxay ku sugan yihiin deegaanada hadda xalifoo leere iyo sidoo kale maaday iyo deegaanka la yidhahdo caraag ayay ciidamada deegaanka ku sugan yihiin kayntaas waxaa la yidhahdaa hadda dagaalka uu ka socdo nimanka cadowga ay ku jiraan waxaa la yidhahdaa ciidciidka jembilow ciidamada deegaankuna ciidciidka jembilow kaynta la yidhahdo ay ku hareereysan yihiin diyaaradaha dowlada soomaaliya iyo kuwa caalamka ee wax duqeeyana halkaasi waa ay joogaan marka godad ayay dhulka hoostiisa ka qabteen halkaasay ku jiraan ilaa iidankiisna waa lasoo afjari doonaa warka sidee wax uga socdaan marka deegaanada ciidamadu ay ku sugan yihiin hadda deegaanka deegaanada waa deegaano naqdoon wax dhibaataa kama jiraan dadka deegaanka hubkooday wataan haday naqa lahaayeen bulshada qaybahoora kala duwan labada gobol hiiraan iyo shabeelada dhexe dadka jooga si wanaagsan oo hiil walaalnimo ay isugu soo gurmadeen deegaanka califooleeray isla joogaan degmada mahadda ay isla joogaan waxayna ku hareereysan yihiin kaintaas la yidhaahdo jen bilow oo cadowga uu ku jiro marka hadii diyaaradaha duqeynta halkaasi ka wada iyo saraakiisha howlgallada hogaaminaysa ay amar ku bixiyaan in la galo na waa la gelayaa shalay gelinkii hore waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kooxdaas marka dagaalkaas wuxuu socday in ka badan saacad ciidamada deegaankuna dib ay uga soo baxaan halkaasna duqeyn ayaa ka socota xalay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo shalay goortii ay noqoto oo camar lagu siiya ciidanka deegaanka iyo kuwa dawladdu ay galaan waa gelaynaa warka ugu wanaagsanna waxau soo bixi doonaa marka howlgalkaasaan kusoo waayahay maxaa khasaarahood gaarsiiseen marka kooxdii halkaas ku sugneed waa mahadsantahay walaale eh, khasaare horta hadda khasaare aan shaaci karna ma jiro oo anaku dagaalkii aan la galnay wax khasaaraha nagama soo gaarin hmm. eh, halkii ayaga dhankoodana warka ma hayno fariisimi ay ku sugnaayeenna kama saarin oo waa geeda hoostood juq ah oo aan la geli karin laba irdood kis ah, biliga ah, ah, kaliya ayaa laga geli karaa labadii irdoodna eh, ay kaga jiraan halkaas oo halka laysku fara saaray marka eh, marka khasaare aan gaarsiinay anaku hadda ma sheegi karno hase yeeshee duqaymuhu eh, waxyeelo xoogan ay u geysteen nimanka halkaas ku jira waa niman kor u dhaafaya shan boqol marka ilaahay idankiis dhulka anankaa iskalaho ayagu ma lahan marka sidii aan ugu soo afjarnay deegaanka iji dagaaladii ka dhacay bili lasoo dhaafay ayaan usoo afgari doonaa marka ogaalku u afjarmo ayaana waraysi buuxa bixin karnaa jiirbilow bal waxaa lagu dagaalamayay shalay daraad ilaa iyo maanta deegaan noocee ah weeyaan deegaankan waa mahadsantaha walaale qofka maha eh, maha jooga ayaa gara kale meesha la yidhaahdo jeerbiley waa dhul beero ah oo kayn ah ma ahan magaalo magaalo eh, waxa waaye magaalada califool dheere eh, oo tuulo ah iyo sidoo kale degmada mahaday u udhexeeyaa waa dhil dhul oo kayn ah waxaad eh, halkaas jembiley la yidhaahdo marta wadada eh, iska xirta magaalooyinka mahaday iyo jalalaqsi ilaa califool dheere iyo aadan bal ilaa muqokori ilaa jowhar balxad muqdisho marka eh, kayntaas waa dhul biyo biyomareen ah hadda gaadiidka dagaalma geli karo waxaa kaliya ciidamada lugta ay ku galayaan gaadiidkuna kayntaas ayuu ku dhawaanayaa hase yeeshee kaynta ma geli karo waa dhul dhiiqa oo fasahaadii ay ka hadda ka laabatay marka jembiley waa dhul kayn ah oo aan la soo geli karin oo meelo kooban oo laga galala kaliya oo aan meeshii la arkay laga soo geli karin oo xir ah waaye marka eh, jembiley xaaladeeda waa saas waxaa la yidhahda deegaankaas xeedmeedka jembilow waa meel baadiya oo iska magac lao juq ahoo kayn ah oo hawd ah marka eh, waa waxaa waa dhiig miirato kayntaas ku jirta oo hawdkaas hoy ka yeelata waa dhulka hoostiisa ku jira sidii baaligii waana kasoo bixi doona hadii ilaa yidhaahdo mid kamid a ah ciidamada deegaanka oo iga warbixinaya xaalka goobihii lagu dagaalamay saacadihii lasoo dhaafay halkaas oo in badan ay isku horfadhiyaan ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxaana deegaanka ciidciidka jimbilow ka dhacay duqeymo dhowr gooror ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka khasaaro kala duwan ayaa la sheegay in halkaasi lagu gaarsiiyo kooxda al-shabaab iyadoo sidoo kale weli ay wadaan ciidamada deegaanka abaabul ka dhan ah kooxda ciidamada macawiisleyda labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaana waxa ay kulamo ku yeesheen deegaanka cali fooldheere oo hoostaga degmada mahaday halkaas oo ay eh, kaga tashteen sidii kooxda halkan ku sugan amaba dhulkan hawdka ah ee ciidciidka jiimbilow lagu magacaabo ku sugan looga saari lahaa saaxiibayaal waxaad dhegaysanaysaan weli falaqeynta wararka idaacadda kulmiye ee muqdishona oo idinka imaanaya markana haddii aynu eegno ciidamada xooga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa kaabiga ku haya magaalada camaara ee gobolka mudug halkaas oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan ciidamadu waxaana dadaalo ay ugu jiraan sidii ay magaalada gudaha ugu geli lahaayeen camaara shalay gelinkii hore waxaa ka baxay xubna ka tirsan al-shabaab oo faarujiye kadib markii lagala wareega bacaadweyn iyo deegaano kale oo gobolka mudug ka tirsan cabdulaahi bootaan xidig oo kenan ka tirsan ayaa kula sugan stuudiyaha cabdulaahi sodhow bal ka waran ee dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka mudug mahadsantahay siciidow ciidanka xooga soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa markaasi waxay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh deegaano ilaa iyo shalay markaasi kula dirirayeen dagaalamayaasha al-shabaab ilaa iyo shalay markii laga soo bilaabo dagaaladii halkaa ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo sidoo kale al-shabaab mhm. dowladda soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay in ay deegaano ka qabsatay markaana mhm. deegaano hor allaa hadda ay kaabiga ku hayaan iyagoo markaas halkaasna ka wada howlgallo isugu jira miina baaris iyo sidoo kale howlgallo amniga lagu xaqiijinayo gartay cabdullah marka deegaanada laga qabsaday al-shabaab bacaadweyna kamid a ay ka baxeen mhm. magaalooyinkaas waaweyn inay ka baxaan al-shabaab mhm. ee gobolka mudug mustaqbalkoodii ku aadana inay sii joogaan mhm. halkuu ku dambeynaya waa mahadsantaa siciidu al-shabaab inay faarujiyaan deegaana sidaan u waaweyn waxay ka dhigan tahay in ay dareemayaan breshar aada u fara badan oo ay saarayaan ciidamada xooga mhm. eh, iyo sidoo kale dadka deegaanka eh, intaas waxaa sii dheer in eh, dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiinteeda kala duwan mhm. ay isugu tageen furimaha si ay markaasi u dhiirageliyaan mhm. ciidamada halkaas ku sugan isla markaana ay markaa oga saaraan deegaano hor leh Eh, al-shabaab markaa inay ka baxaan waxaa laleeyahay deegaanadan waxay ku tahay markaasi eh, dhabarjab xoogan mhm. waxayna dhanka kale guul u tahay ciidanka xooga sidoo kale dadka deegaanka oo isgarabsanaya eh, mhm. deegaanada ay dowladdu markaa la wareegtay waxaa laleeyahay waxa u bilaaban doona markaan iftiinka dowladnimada mhm. iyagoo markaasi heli doona adeegyada asaasiga ah ee bulshada aada umahadsantahay cabdulaahi bootaan xidig ayuu ahaa dhegeystayaal oo keenan ka tirsan ilana eegayay howlgallada ka socdo gobolka mudug halkaas oo al-shabaab ay faarujeen intiisa badan hagaag saaxiibayaal falaqeynta wararka ayaad maqlaysaan qaybihii ugu barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay leedahay war kalemaanay war mahaysiine kama buuq yarin hadday buuqaane yukrayn eh. iyo ruushka inaan dhexdhexaasho ayaan u socdaaye eh. qofkii iga diida ciddii ka naxaysa hadeerba ha u sheegto eh. intaana dharbaaxin halteesta u dhiibin haddii kale buutin geedkan ha la keeno kalamaan ha u sheego waxuu tabanayo siyaan uga doodno hadduu halli diido xabsiga ha la geeyo waaqlana u xil saara siyou ugu geeyo saliid iyo caano eeddii ku si siyou ugu doodo ardayskooda cusmaan ha difaaco cabdillah ha dacweeyoardogonsanama <laughs> saarmadi mooradielkoodo mooro garaabalekoooday eh. war uniba afaryoabaatansanini durduryoha ruushka mayka jeeyi warmadeyo koonfur galbeed wili wejiga labaad kama bilaaban xageed buuqa ugu darsane sayidaati wasaadati warbow maanta macaalamiba warkalmaana waxaa la yidhi eh. ninkii lacagta waayo muddaba shiil iska ahaada eh. oo aan shaqayniniba waa hadal badnaadaaye maxaa lagula yaabaa tolow baahiyaa timid warbow dalab maxaad kula yaabtay qabandibu dalbanahayaa warnimadi waxaa la yidhi hadal intuu ku jiro feerow wuu ku qarsoon yahay sida roob qayoodoo malay dibadda keenkeenay daljirkuuu istaagaa ninkay caraqa naadaahe shir saxaafadeed lagu qabto oo urkacsiyo beenah iyo kulamo roob doonaha lagu dhawaaqaahe al-shabaabna waa duul beloo yaab lahoo falane muslin dhaba haddii ay yihiin nama kadeedeen war anina gobyay geekii dhegaynsada la'ag ninkii heesa laafyadiisa gaar weeyaane la'iifu haa ah ninka luuqa seehanaya leelkii haanasleybahaa may hayan latin waryaadhaha xaadula yaabaysin lugooya iyo laqdaaba ilaahiluuqa u rorge lugooyo iyo laqdaba ilaahiluuqa u rorge lix iyo lix boqoliyo iyo lix baan kugu laray solama oran adduunyada beryahan waxa ka dhacay waa mid yaa badane nin walba wuxuu doono buu soo calmanayaa midaan xaraf qorayn baa safiir loo cimaamadiye mar mas-uulilaha ilaa koleyba waa iska helaya war adugo war duubas matoor inoo baalale kadaara dhibaatuwa maybaka sii darana bilaankiigay liidoy muwaadiniinta yuusuf deeriye maxaa soo celiyey sow farmaajo ma raacin war kalamaan bareeg uma qabtaan qayle iyo buuqe ama booda ama dhaca wakhtigu waa isbedelayaa dalabo waxaa kaloon ku leehay ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eelna areeb aha ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eelna reeb aha abdulu adin warkadeelka kiinay ludaay guuraysagoola reebay meerto warba waniwe koxdha hawlhaysabaa lagu yidhi war wadaniyiinta yuusuf diiriye wadaniyiin dhaba weeye ninna ma raacaan dhammaanay wadaniyiintu mashar yaree amaaratay ka dhigeen waa la yaabay caadna khawaarijta waa ka ordeenaa layidhi qodqodna kabtay maaragtayaa ka dhacdayaa layidhi bacaadweynena waa lagu galayaa layidhi awalna qaycad iyo wisil iyo xarodheere iyo aaggaasoo dhan waatii laga soo nadiifiyey hadda dumaaye iyo miliqe iyo dabagale iyo waxaa layidhi carcararayn iyagoo dhinaca jawla u sii ambanaya hadda nimankii janab baa lagu soo oodayaa layidhioo gobolka mudug maanta jawle oo keliyahay uga hareen isagana looga hari maaye waa la juci doonaaa layidhi hadda haye maxaad ka raggiiba waa jabeeneen warshiiqowma waxaadna leedahay shabaabkii waxyeellada badnaa weerar lagu qaadiye wejigabaxna way kala kulmeen wiilashii mudug war maya waxaan ku leeyahay layska dhaci shabaabkii waddada noo liqnaa jiray war culimmadii baxdo shiikhii uu weynaa iyadoo dagaal socdo mikrofoonka ugu weynaa masaajidka qabsaday ee yidhi luuqaasay soo mareen jiiradan ay ka laabteen xaafadan ay hoos galeen kaaryoonay dhinac saareen dagaalka inuu hogaaminayaa la sheegay war wadaad isku sheegyadii ilaan wadaadda runhaa loo helay war wadaad ilaahay yaqaanaa dagaal uu hogaaminaya laguma jabo marxuum iyo e khawaarijtu waar walaweynay eh. khawaarijti waa ballayseene eh. afkhawaarijka miyaskaqama weydin warqore qaacis waa la ysla tuuraa ari afkhawaarijta waa qurbajooga ma gacanteennaa gaarta obow interboolme iyo beeshii laxaad aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how eh. dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen waar cabdulla wey maka adigaanu kaa maqalnay bow ninkii sheega ma dhaafto war qolada afku khawaariijta waa duul halla laaboo shabaab daw ka raadiyo e qalbigay ka doondoonayaan mana dagaalaan war kalamaanay xantu inayna bannaanayn miyaadsan ogayn ya waryaa ku yidhi khawaarijta xantoodu ma bannaana muslimka xantiisu xaaraanta ee khawaarijtatoodu waa xasanaad war shiikhu waxaan xalaal adaan kaa maqlaa war kalamaanay war ma haysaane gobolka shabeellada dhexe degmada mahaday aaggiisa weliba webiga jiinkiisa waxaa mar kale lagu fara saaray haddana nimankii duqayntii maqhribkii ku bilaabatay waxaa la yidhi waagaa tax loogu siiyey kadibna waxaa la yidhi macawislaydii iyo ciidankiiyaa iskaga gurguurtay meeshii lagu baabi'iyey haraag iyo sii daba joogaanaa la yidhi hadda ilaahay kuwaas waxa uu baday nama bado aakhiro iyo adduunyaba waa ku cadaaban yihiin war nagama buuq badno kuwaas ma noole waxaan dhihi lahaa shabaabkii isbiday xooggii bilaa gortay badheedh barqa ulaa tageen bkm iyo baasukay iyo suu wixii ayaa la qabsaday beesha caalamkaa loo soo bandhigay baga allaylehbaga burbureebaga bacsadeebaga allaylehbaga waar wallaweyna intaa soo belaayaa maxaa nimanka uga daba wadaan haye ma u beernacdeen af daboolani waa dahab war ma noo buug yare lamba meel bugda bugda lamba meel ku bugda bugda lamba meel ku bugda ma dheegi jirne waar ma difaacaye gafuur duubatayo iyo indhaagood ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay war ha celina waxaan ku darahayaa wax dhambaa gumaadeen ku gaboodfanaysin wa garsoorilaay waxay ka gudaayaan gashigoodii weeye Eh. hadda gurigoodii ba'ay warwar ma haysaana raysul wasaare xamse cabdi aar eh. haddaw niyo ka qudbaynaya eh. mar dhowna cunaqabataynta hubka waa la qaadaya hadda inta harta waa la isdabadhigayaa dawlad bayaynu leenahay difaaca way ku filan tahay laa diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray aryaadhaha kalamaan goormay dhexdhexaadnimadii ka baxday dhexdhexaadkaay maqawaariyaha dhexdhexaad mudan warbow hadda sidaysu dhaama war hagna hag waay baadilna baadil way dhatiyo meeli binhaawla dega indilmaamu kortaana waayahe ma dhinaca la safanaysiin wararka khawaariijta wax u hadla male ma waaf khawaarij baa la asba uurka khawaarij ehelkaaga miya war iska buuqaane anugu canayni doob miyiga ku noolow talaan ku akhrinayaa aana gelin dhammayaa toon qarsoonayn guurna dhaafi maysida haddaad inan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhiboo yarad lagaa qaado adna hawsha gurigiiyo dhibkaa lagu naceeyaahe duunyadii la racshiyo waxaad maal u dirato dhan qanjo waxaad u dhimatayo haddii neef laga waayo inayaab iskaligeed cunta intaa lagu ganaaxaahe qayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu barane hoogta yaa ku jeedshiyo markaad dhaar u laban laabto marmarsiyo been iyo jiray qiil ka dhigataaye ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsamaynaya intaa barnaamijka mid laceyna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo